بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب المفعول لأجله باب المفعول لأجله dartiis midkii loo sameeyey almafcuulu liajlihi kii darti ficilka loo sameeyey waa casharkii sagaaliyo tobnaad ee duruusta ajurumiyada baabkan waxaa la yidhaahdaa baab almafcuuli liajlihi mansuubaadka ayuu ka mid yahay kii darti loo sameeyey wey ficilka midka ficilka lagu sameeyey waa maxay kan ficilka lagu sameeyey ya mafcuulu bi wey isagaa lagu sameeyey ficilka darabtu zaydan zayd maxaa lagu sameeyey garac muxuu marka noqday mafcuulu bihi kana waa mafcuulu liajlihi darti baa loo sameeyey ficilka isagaa sabab ah in ficilka la sameeyo qaala wa huwa اlismu ismi weeye almansuubu la nasbinayo aladii ismigii yudkaru loo sheegayo bayaanan cadayn dartee bayaanan caddayn lisababi wuquuci اlficli sababta uu ficilku u dhacay si loo caddeeyo naxwu qowlika qaama zaydu ijlaala licamrin waqasadtuka ibtigaaءa macruufika <clears throat> almafcuulu liajlihi waa ism ficil iyo xaraf baa ku baxay almansuubu waa la nasbinaya marfuuciyo marfuud baa ku baxay alladii yudkaru waxaa loo sheegayaa libayaani sababi wuquuci اlficli ficilku sababtu u dhacay in lagu caddeeyo yani maxaa keena inuu ficilku dhacay in lagu caddeeyo waa ismi la nasbinayo oo loo sheegayo sababta in la caddeeyo sababtuu ficilku u dhacay maxaa keenay inuu ficilku dhaco warma fahamteen waa ismi nasbisan oo caddaynaya sababta uu ficilku dhacay waa ismi nasbisan oo caddaynaya sababta he eh, ficilku u dhacay ayaa waxaa la yidhahda mafcuulu min ajlihi almafcuulu min ajlihi iyo almafcuulu liajlihi intaba waa la dhahaa iyo almafcuulu lahu almafcuulu lahu wاlmafcuulu min ajlihi wاlmafcuulu liajlihi tusaale qaama zaydun zayd baa istaagay sabab sababtaa waxaa caddeeya ayaa waxaa la yidhahdaa maxay mafcuul liajli muxuu istaagay ijlaalan licamarin weyneyno camar weyneynayo ijlaalan marka waa maxay waa sababtii ficilka uu zayd istaagay mafcuul baa la yidhaahdaa waxaata qasadtuka waa kuu imid waa kuu soo qasday oo maxaa iga soo doonto sababtu waa maxay ibtiqaa'a macruufika wax siintaada baan dalbayaa inaad waxsiisaan kaa rabaa qasadtukae ibtiqaa'a macruufika mafcuul liajli baa kaa la yidhaahdaa almafcuul liajlihi baabulmafcuuli liajlihi almafcuulu liajlihi ayuu u baab yahay wa huwa lismu ismi weeye ficilna ma noqdo xarafna ma noqdo mafcuulaajlihu almansuubu waa la nasbinaya marfuucna ma noqdo maqfuudna ma noqdo alladii ismigii yudkaru la sheegayey bayaanan caddayn darteed lisababi wuquuci lficli ficilku dhicidiisa sababteeda ficilka dhicidiisa sababteeda yani wuxuu caddaynaya sababtu ficilku u dhacay naxwu qowlika qaama zaydun ijlaala licamrin qaama waa ficlu maadi mabniyu calى اfatxi laa maxala lahu min alcraab zaydu wa faacilu qaama marfuucu bqaama wcalaamatu rafci adamatu alظaahiratu calى akhiri lanu ism mufrad ijlaala mafcuulu liajlihi ijlaala waa maxay mafcuulu liajlihi mansuub wcalaamatu nasbihi alfatxatu alظaahiratu calى akhirihi lanu ism mufrad licamrina waa jaara mjuruuru waqasadtuka ibtigaaءa macruufika waqasadtuka waan kuu imido waan kuu soo qasday ibtiqaa'a macruufika waxsiintaada anigoo doonaya mafcuulajle marka qasadtuka qasadtu waa ficil iyo faacil axadulficli waa qasad mabniyu cala sukuun laa maxala lahu min acraaq wataau damiiru mutasilu mabniyu cala dami fi maxali rafcin faacil wlkaafa damiiru mutasil mabniyu cala fatxi fi maxali nasbin mafcuul bi damayrta mafcuul biga mutasilka ahi ibtiaaa ibtiaaa mafcuulu liajlihi mansuub wcalaamaةu nasbihi alfatxaةu الظaahiraةu calى akhirihi liannahu ismu mufrad hada huwa marka mafcuul liajlihi waa ismi la nasbinayo loona sheegaya sababta u maxay ficilku u dhacay baab mafcuuli macahu almafcuulu macahu buu baab yahay almafcuulu kii ficilka la sameeyey macahu isaga la jirki laguma samayn dartiina looma samayn ee waa lagu agsameeyey maa maciidsaa ficilka waa lala sameeyey ya isaga miyaa lagu sameeyey maya darti miyaa loo sameeyey maya macawaal maciisaa lala sameeyey qaala wa huwa ismi weye almansuubu la nasminayo alladii ismigii yukaru la sheegayey libayaani man cid si loo caddeeyo fucila la sameeyey macahu la jirka alficlu ficilka waa ismi nasbisan oo loo sheegayo in lagu caddeeyo cidda ficilka lala sameeyey lala sameeyey lagu sameeyey maaha loo sameeyeyna maaha sabab asagu maaha ee waa lala sameeyey waa ismi la nasbinayo oo la sheegay loo sheegayo sabab cidda ficilka lagu ag lala sameeyey se ficil baa samaysay cid baa macaaga ahayd markaa samaynaysa ciddaa maxaa la yidhaahdaa mafcuulehe maa قال waa walismu ism wey aladii almansuubu la nasbinayo alladii ismigii yudkaru la sheegayey libayaani man si cid loo caddeeyo ficila la sameeyey macahu la jirka alficilu naxwu qowlika jaaa alamiiru wاljeysha jaaa alamiiru amiirkii baa yimid wاljeysha maca aljeyshi jeshka maciis yaa la socday amiirku markuu imaanay maciisa ahaa ciidanka culamaau baa layiha aljeish wastawaa waxaa kor usoo noqday kor u soo baxay almaau biyihi walkhashabata maca alkhashabati khashabada maceeda khashabaduna waa maxay waa makaabka ama xakabka ama karkaarka dheh ceelka afkiisa birta ama tiirka lagu gudbo oo xaragga lagu soo jiido maxaa la yidhaahdaa ya makaab ah. kaa khashabadaa wey birtaa wey marka ceelka inta soo kaceen soo kaceen bay xagabay soo gaareen xagabay soo gaareen xakabkii ama makaabkii ay soo gaareen waayahay eh, kaaya waxaa la yidhahdaa almafcuulu macahu qaala wahuwa lismu ismi wey almasuubu la nasbinayo alladii ismigii yudkaru la sheegayey libayaani man cid si loo caddeeyo man cid si loo caddeeyo ficila la sameeyey macahu la jirkii alficlu ficilka naxw qowlika jaaa alamiiru waljeeshi wamaata zaydu wa طuluuca shamsi baa tiri maala zayd baa dhintay qoraxdu markay soo baxaysa maca طuluuca shams jaء ficl maadi weeye alamiiruna faacilkii weeye marfuuc calaamatu rafc damatu aظaahiratu calى akhiri lan ism mufrad waawda waxa la waaw almaciya waaw almaciya la yihahdaa waa xaraf mabniya cala fatxi la maxala lahu min alciraaq aljeysha mafcuulu macah jaء alamiiru wاljeysha mafcuulu macah منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد واستوى الماء استوى فعل ماضي وي الماء فاعل كوي والخشبة الخشب واو واو المعية الخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم qaala wa amaa khabaru kaana wa akhawaatiha khabarkii kaana iyo walaalaheed wasmu ina wa ismiga ina iyo walaalaheed faqad taqadama waa soo hormaray dikruhumaa sheegidooda fi lmarfuucaati wakadalika sidoo kale atawaabicu tawaabicdii faqad taqadamat waa soo hormadhay hunaaka halkaas isku celin marka uma baahna mansuubaadkiiba gebagabeeyey culimaahu marka marka dhameeyo wuxuu ku yidhi maxaa kuu dhiman shiikhow waxaa ii dhiman khabaru kaana waa khawaatiha iyo ismu inna waa khawaatiha oo soonay kuu soo sheegay hagee marfuucaadka waayo tawaabicdii baa iyadana ii dhiman war waa kuu soo sheegay iyadana tawaabicdii marfuucaadku annactu waltawkiidu walcadfu walbedel soo laguma soo sheegin oo nactulmansuubi mansuub weeye walcadfu cala lmansuubi mansuub watawkiidulmansuubi mansuub wabedlmansuubi mansuub mid la nasbiyo wix laga bedelo ama lagu cadfo ama lagu adkeeyo ama lagu nacteeyo waa la nasbinayo mafcuulay danantuna waa kuu soo hormare khulaasadu waxa weeye mansuubaadkii shan iyo tobanka ahaa ayuu gebagabeeyey sheikhu maxaa ugu horeeyey almafcuulu bihi wاlmasdaru wadarfu الzamaani wadarfu اlmakaani wاlxaalu wالtamyiisu wاlاstithnaa wاlmustathnaa wasmullah wاlmunaada wاlmafcuulu macahu wاlmafcuulu liajlihi wاlmafcuulu macahu intaa waa kob iyo toban intaasi waa maxay kob iyo toban khabaru kaana wa akhawaatiha wasmu ina wa akhawaatiha wاtaabicu lilmarfuuc waa afar iyo toban maxaa kaa maqan mafcuuleyhe danantu ayaguna waxay ku jiraan mansuubaadka ayay ku jiraan mansuubaadka iyo tartiibkooda waa inaad markaa korka ka haysaa marfuucaadkana waa inaad korka ka haysaa marfuucaadkuna meeqay ahaayeen toddoba yaa tirinay ayaa tiri alfaacilu ya mafcuul ladii lam yusama faacilu almubtada wa khabaruhu isminaa ismina baa la rafciya ayaa kugu yiri waa mansuuba ismine qadar yaa ii tilinaya waa isku dhex qasteen idinku say isugu xigaan yaa igu tilinaya ma tirin kartaan cindak alfaacilu النائب عن الفاعل المبتدا وخبره اسم كان وأخواتها خبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع انت أوي تضبضا أوي توما تضبضاس markuu ka soo baxay shan iyo toban mansuubaada waa shan iyo toban mansuubaada iyo toddoba marfuucaada maxaa ka horeeyey ilaa baab macrifat calaamaat alciraab iyo marfua waa loo dhexeeyey ya ya aqsaamta ficilka iyo icraab alficli baa ku xigay soo ma ficilku inuu saddex u qaybsama maadi iyo mudaaric iyo amar maadiga iyo amarku inay binaysan yihiin mudaaricuna inuu yahay marfuucun xataa yadkhula caleyhi naasibu wljaazib nawaasibta waa imis meeqa wey ya nawaaibta waa meeqa mudaarica nasbida tiri haye tiraad an walan an walan waidan wakey walaam ukey walaam uljuxuud waljawaab alfaai waljawaab alfaai an walan waidan wakey walaamukey walaam uljuxuud waxataa waljawaabu bilfaa walwaaw wa ow tobankaaw mansuubaadkuna jawaasibtuna waa meeqa sideed iyo toban musanifku beequ ka tiriy sagaal iyo toban tiraad lam walama waalam waalama wlaa mlaml wducaa walaa fi nayi wducaa wain wamaa waman wamahma waayun wamataa waayaana waayna waana waxayfama wakayfama waidaa fi shicr khaasa miduu ka tegay yaa garanayo idmaa baa ka tagtay idmaa ayaa ka tagtay kadibna maxaa ka horeeyey baabu macrifati calaamaat اlcraab almarabaat qisbaan baabu macrifati calaamaat اlcraab baab اlcraab alkalaam intaba shuf markaa fiirisid wuxuu wax yara wey wax yara wey waxaanu yani bisha dhan casharkii hadda sagaaliyo tobnaad aanu ka akriyeyn waayahay halkaa ayuu inoo joogaya subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk